الثامن حديثك سديدية هذا محله ماشي عنا الله هذا وروى البخاري ومسلم بخاري ومسلم وحي كوريا عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحي تري قال رسول الله رسولك الله يري صلى الله عليه وسلم في الحيض في شأن الحيض حيض أبنتي سماد بحكير سوى حيض كابلا إن هذا ليجان أمر وأرم أرم كتبه الله لهي كقدري calaa banaati aadama nebi aadan gabdhaha ka soo farcamay gabdhaha banu aadanka oo nebi aadan ka soo farcamay ilaahay baa ku qadaray dhiigga xaydka inuu ka yimaado arrintaas marka macno weyna ku jira waxaa la rabaa gabdhaha inay ogaadaan xaydka arrin ilaahay ku qadaray wey waxaa ilaahay qofka ku qadarayna waa u wanaag waa u xikmo saas darteeda laba shaya la rabaa o gabadha intaysan qaangaarin in loo sii sheego oo laidhaa dhiig haddaad aragto hooyadu ay ka qaadhicday tira dhiig haddaad isku aragto ha ka nixin dhib male waa wax ilaahay gabdhaha banu aadamkaa ku qoray maandhaya ii soo sheeg axkaamtaasaa ka dhalaydee salaada ha jooji markaad dhiigga aragto kitaabka qur-aanka taabashadiisa jooji maandhaya dhiig haddaad aragto axkaam badanaa ka dhalayda waxaana ka mid a inaan la tuka karin inaan la soomi karin inaan kacbada la dawaafi karin inaan qur-aanka la taaba karin in ninkaaga xaaraankaa yahay waa inay hooyada usii sheegto marka laba sheegaa faaiideed gabadhi markay aragta miximi ila horeyaa loogu sheegay waa ogeeda tan labaadna wixii ka xaaraamaya ka joogsin salaadii waa joojeen soonkii waa joojeen dawaafka kacbada waa joojeen qur-aanka taabashadiis waa joojeen ninkeedii hadday nin lahayd waa ka fogaane i shantaan ku dhaqma laakiin haddaan loo sii sheegin ceebayna u qaadane waa aamus waxaa dhahda ina kitaab iska seeto amaba iskama tukata waana xaaraan acan inuu tukado qof dhibi waxaa dhici karta inay naxdo oy boydaba marka si aysan ayadiina u dhibtoon sharcigiina ugu cadgudbin waa in laga dhaadhiciyo gabdhu intaysan qaangaarin oo hooyadu ka dhaadhicday u sharxdo maandhaha dhiiggaasaa jira wax dhibab male ceeb maahan cudur maahan ha ka nixin haddaad aragto ha welwelin axkaama ka laabsanta salaadaa kaa xaaraan noqe soonkaa kaa xaaraan noqona dawaafkaa kaa xaaraan noqona nin haddaad leedaa kaa xaaraan kitaabka qur-aanka kabashadiisa kaa xaaraan qur-aan akrinta kaa xaaraan maandhaya saas ogo la soco waa inay tiraado ay usii sheegto midda labaad gabdhaha gabalaa waxay sameeyeen markii ramadaanka la gaaro ay waxay leeyiin kaniiniyaan la qayna kaniinigaas dhiigguu joojinay maxay rabtaa gabadhaanu inaan ramadaanka maalmo ka mida aysan afurin oo inta dhiiggii ku dhaca aysan afurin waxay rabtaa ramadaanka inay wada xiriir u soonto marka dhiiggii ka hortege ramadaanka awalkiisaba dawo iska isticmaale waxay rabtaa inaan soomkaasu ka keligo inuu bisha wada soomto qaar ka midana waxa wey markay xajinayaan saas yeelaan ilaa maalintii la dawaafi laha hadii dhiig ku dhao ma dawaafi karto gabadha waxay noqon inay joogto ilaa dhiiggaasu dhao si aysan caqabadaas u iman dawo isticmaale ama culammada weydiina dawo ma isticmaali karaa horta dhaktar u qoro ayna isticmaasho waa u banaanta laakiin uma roono gabadha dhiiggan allah kugu qoray soo maaha dawadaada iyo dantaada waxay ku jirta inaad ka leexato hadduu yimaado ramadaan dhexdiisa waa ruqso alla ku siiye iska af haddii xajka dhexdiisa u yimaado waa ruqso alla ku siiye meel fadhiiso waxaa dhici kartaa gabadhaas hadday dawo isticmaasho dawadaas in kataro ka timaado oo hodow dhiigu qaldamo oo jirooyin ka yimaado oo taranki gabadha iyo dhibaato ka timaado maxaa yeelay waxaa lala dagaalamaa dabeecad gabadha alla ku abuuray waxaa fiican markaa sida alla ugu abuuray in loo daayo saasaa fiican oo aan dawooyin iyo waxaas lagala daba wareegin maadaama uu si dabiiciya ku socdo sax dariiqa alla ugu talagalay maadaama uu ku socdo masaladaasna waa muhiim nabigu wuxuu yihi sal اlahu alيه wasalam ina haadaa dhiiggaanu amrun waa arrin katabahu llahu ilaahay ku qadaray calaa banaati aadam nebi aadan gabdhihii ka soo farcma rawahu bukhaarigaa wariyey raqamka laba boqol sagaaan iyo afar wa muslimna wariyey raqamka kun laba boqol toban iyo ko walafdu lilbukhaariy lafdigaan hadda aan aqrinay bukhaariya ku wariyey ee muslim mid ku macnaha wariy fiihi xadiidkan waxaa ku sugan analxayda xaydka amrun waa arin arrinkoo jibiliyun abuuris loo abuuris loo nisbeeyey ilaahay baa ku abuuray gabadha khalaqahu llaahu ilaahay baa dhiigga ku abuuray fii nisaa'i bani aadama nebi aadan carruurtiisa gabdhaha ka farcamay ilaahay baa ku abuuray fayambaqii waxaa u haboon lilbinti gabadha an tastaqbilahu dhiiggaas inay qaabisho calaa xaqiiqati xaqiiqadiisa sida uu yahay waa inay kula dhaqanto oo waa maxay inaysan ka hortegin oysan kelini dhiigga diidaya isticmaaleen haddii dawada ay isticmaasho dhaktar khabiirana uu u soo qoro ku dambaabayme laakiin waxaa dhici karta inuu dhibaato un geysto ogow maxaa marka ka fiican sidii ilaahay u abuuray inuu u daydo ha yimaade labo waa inaysan ka nixin markay aragto saddex wixii alla ka xarimay oo axkaamtii ka dhalanayday a marka dhiiggu yimaado waa inay ka joogsato markaad aragto sida salaadii sida soonkii sida dawaabkii sida ninkeedii sida musxafka taabashadiisa sida qur-aan akhrinta inay ka joogsato adkaaraha waa akhrisane ama aayad ha ahaado ama xadiis ha ahaado wixii adkaar adkaaru sabaax adkaaru lmasaa adkaarahaas waa akhrisane laakiin qur-aankan jus akhrisaa maya korka lagama akhri karo kitaab lagama akhri karo mobayl lagama akhri karo qur-aan inay akhridaa waa ka xaaraanta taabasho musxaf la taabtana warkiis badaa fayanbaqii waxaa u habboon lilbinti gabadha an tastaqbilahu inay ku qaabisho dhiiggaas calaa xaqiiqatii sida uu yahay min kayri khawfin ayadoon ka cabsan walaa wajalin ayadoon ka cabsan khawf iyo wajal waa isku mid ayadoon ka cabsan wa cala almurabbi qofka carruurta tarbiyaynaya gabdhaha dugsida qur-aan dhiga gabdhaha iskoolaadka wax ka dhiga gabdhaha jaamacadaha wax ka kuwa mudarisiinta kuwa jaamacadaha dhiga dhammaan wacala almurabbi qofka carruurta tarbiyayna waajib waxaa ku ah awilwaalidi ama waalidkii dhalay waajib waxaa ku ah an yurasikha inuu ku sugo haadihi alxaqiiqata xaqiiqadan oo ah gabdhaha dhiigga allah ku qadaray xaqiiqadu waa taas haadihi alxaqiiqata xaqiiqadan fii qalbi lbinti gabadha qalbigeeda inuu ku sugo waa inuu baraan loola jeeda muxuu baraa iqtidaaan ku dayasho darteed ayuu ugu sugaa binebi nabiga uu ku dayana sal اlahu calيه wasalam fii tacliimi maa shay baridiisuu kula sugaa tamasu xaajatu baahidiisu ay daran tahay ilayhi shayga loo baahan yahay tamasu xaajatu baahidu ay daran tahay ilayhi shayga loo baahan yahay waxaa la rabaa gabadha in la baro axkaamta ka dhalanaydana